الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط الرابع من أشhرطة kتاب رياض الصالحين للإmام أbي زكريا يحيى بن شhرف النwوي رضي الله تعالى عنه wuxuuna ka bilaabmaya xadiidka kow iyo labaatanaad ee xadiidka كacب بن mالك رضي الله عanه ee dherarka badan ah dhexdiisa ayuu ka bilaabmaya xadiidkan kadu cashirkan shariifkan ka bilaabaya waxaana soo gaadhnay meeshuu lahaa rasuulka alla sala allahu alay wasalam baa dadka ka reebay in nalala hadlo nimankaas yaan lala hadlin buu yidhi ilaa arrintooda alla ka xukumo qofna yaanu la hadlin marka waa la cadaadinayaa markaasaa cadaadintaasaana marka alla subxaanahu watacaala dembi dhaaf uga dhigayaa muddadii ay ka hadheen rasuulka alla sala allau alay slam oo konton beri ahayd qaswa inta lagu maqnaa inteedii in la eg baa iyagana la cadaadinayaayo adduunka lagu cidhiidhiyey markaasaana marka kolkay qaateen cadaadintaas ay qaateen yaa iyagiina marka alla ka tooba aqbalay ridwaan ullahi calayhim wuxuu leeyahay marka kacbi radiallahu canhu isagoo qisadii sii wadu wuxuu yidhi wanahaa rasuulu llahi salى اllahu alayhi waali wasalam rasuulka alla wuxuu dadka ka reebay can kalaaminaa la hadalka hadalkayaga ina lala hadluu dadkii ka reebay ayuha halaaatu saddexdaasaan ka wadaa eh saddexdayadaasaan sheegaya kaasoo waa kaan lahayn xagga naxwaha ikhtisaas baa lagu yidhaahaayo wuxuu ka mid yahay meelaha mafcuulu bihiga caamilkiisa waajib loo xadfo marka wuxuu ka dhigan yahay akusu ayuha halaa saddexdanaan gaar u sheegaya kalaaminaa marka aan leehay saddexdayadii baan ka wadaa min bayni man takhallafa canhu intii ka hadhay ee ka daahday dhexdooda yaa saddexdayadii nalaga reebay oo dadka inay nala hadlaan laga reebay faijtanabana annaasu dadkii baa naga fogaaday aw qaala mise wuxuu yidhi tagayaruu lanaa dadkiibaa isu kaaya bedelay noo isu kaaya qalaadeeye oo dad qalaad oo kale oona aqoonin oo kale nagu noqday xataa tanakarat lii ila qalaadaatay fii nafsii alardu dhulkiiba ila qalaadaaday dulqariiba ila noqday famaa hiya biاlardi alatii acrifu dhulkii aan aqaanayba ma aha dadko dhan baa iga sii jeesanaya oo qof waliba wejiga ii xumaynayaayo qof aan la sheekaysto qof alla hadlaba aan garan sidaanu qof qariib oo meel aanan qofna ka aqoonin jooga falabithnaa calaa daalika sidaasaan ku joognay hamsiina laylatan konton habeen baan sidaa ku joognay muqaatacadaas ku joognay fa amaa saaxibaaya labadii nin ee saaxibeynkaga ahee kale fastakaanaa way isdhiibeen wa qacadaa fii buyuutihimaa guryahooday fadhiisteen yabkiyaan iyagu ooyaya guryahooday oohin la fadhiisteen wa amaa ana aniguse fa kuntu ashaba alqowmi waxaan ahaa nimanka ka ugu ugu shaabsan baan ahaa ugu da'yar wa ajladahum ee ugu xoog badan fa kuntu akhruju waan soo baxayay guriga waan ka soo baxayay faashhadu salaata maca almuslimiin salaadan muslimiinta kala qaybgelayay wa atuufu fi laswaaq suuqaqa waan ku warwareegi jiray walaa yukallimuni axadun qofnana ilama hadlaynin wa aatii rasuula allahi sala alla alay slm rasuulka allaan u imaanayey fa usallimu calayhi waan salaamayey wa fii majlisihi isagoo majlisiisii fadhiya bacda asalaa salaadda meeshu ku tugaday isagoo fadhiyaan u imaanaya waa salaamayey fa aquulu fii nafsi waxaan isdhahayey hal xaraka shafatayhi biraddi salaami am laa kalow dabadhaha ma dhaqdhaqaajiyo salaadti ma kaa qaaday baa mise maya dee cod mauna uga qaadaynin laakiin inuu bal wuxuu feerinaya inuu rasuulku sala allau alay slm raalli ka yahay oo uu jecel yahay oo arrinkan kada uu ka gelaayo cadaadin iyo ciqaab un uu ka gelaayo iyo inuu rasuulku u calisan yahay u nacay buu rabaa inuu kala hubsado marka waan salaamayey markaasaan dabnihiisa fiirinay dabnaha ma dhaqdhaqaajiyo baa isleehay uma usallii waxaan ku tukanaya qariiban minhu meel u dhow wausaariquhu nadar daymada ayaan ka xadaayay oo kolkol baan hoosta ka fiirinayay fa idaa aqbaltu calaa salaati markaan salaadeeda kusii jeedsado nadara ilaya waa isoo fiirinayay waida ida iltafadtu naxwahu markaan xaggiisa daymoodana acrada canii waa iga jeedsanayay marka kolkaas wuxuu ka gartay oo rasuulka alayh salaatu wasalaam aan u cadhaysnayn ee uu cadaadinaya un kolkaan kasii jeedsana waa isoo fiirinaya kolkaan kusoo jeedsana cushu iga leexinayaan xataa idaa taala dalika calaya arrinkaasu markuu igu dheeraaday min jafwati lmuslimiin muslimiintii goyntiinna gooyeen ihi yaan mashaytu socday xataa tasawartu ilaa aan fantay jidaara xaa'idi abi qataada abu qataada beertiisa derbigeedii ilaa aan fantay oo albaabkii maanu soo garaa inay beert uga dhacay derbiga wa huwa bnu cammi waa ina adeerkay waaxabu nnaasi ilaya dadkana kaan ugu jecelahay weeyaan fasallamtu calayhi waan salaamay fawallahi maa radda calaya asalaam salaamtii ma aanu iga qaadin faqultu lahu markaasa waxaan ku yidhi abaa qataada abuu qataadow abuu qataadana magaciisa alxaaris ibni ribciy baa la yidhaahay radia allahu canhu anshuduka billaahi allaan kugu dhaariyeeye hal taclamu inii uxibu allaha warasuulahu may og tahay inaan rasuulkiisa jeclahay fasakata waa aamusay facudtu waan ku noqday oo fanaashadtuhu waan dhaariyey fasakata waa aamusay mar labaadkii facudtu waan ku noqdo fanaashadtuhu haddana waan dhaariyey saddex goor marka saddex goor haddii marka qofka lala hadlo oo kula hadlo waa inaan laga wada aamusin faqultu markaa faqaala markaasuu hi allah warasuul ala aliyah rasuulkiisa og aliyah rasuulka jaasin kale fafaadat caynaaya labadaydii indhood baa ilmeeyey ilmaan isku sii daayey fawallaytu waan noqday xataa tasawartu ljidaara ilaan darbigii fantay xagga kale uga dhacay fabaynaa ana amshi mar anigu aan socday fii suuqi lmadiina suuqa madiinaad mar aan dhex socday idaa nabatiyu min anbaati shaam nabat waxaa la dhihi jiray dad shaam iyo xijaaz inta u dhexaysa oo weliba xuduudda shaam gashan degi jiray oo beeraley ahaayoo af afqalaad oo carabi toosan aan ahayn ku hadli jiray yaa nabad la dhihi jiray nabadna marka waxaa loogu bixiyey biyaha ceelasha ayay beeraha ku waraabsan jireen oo biyahay dhulka kasoo bixin jireen baa nabad loogu magacaabay marka nin beeraley ahoo beeraleyda ahlu shaam ahoo dadkaas noocaas nabadka laydhaa ah ayaa igu soo kadiyey oo aan arkay oo ah minman qadima biطacaami yabiicuhu bilmadiina qaar madiine cunto keenay inay ku iibiyaan oo usoo soo iibgeen jiray waxyaalaha ay beeraan ay madiine u iibkeeni jireen marka nin eh, dadkaa safarka ahee cuntada keena ee madiina ku iibinaya ka mid ahoo ciddaa nabadkaa ah ayaa igu soo kadiyay yaquulu oo leh man yadullu calaa kacb ibni malik yaa itusiya kacb ibni malik buu leeyahay warqad buu u sidaa uu boqorkii muxuu ahay dhulkooda qolihii lagu duulay ee gaalada ah boqorkooda uu ka keenay oo uu rabo inuu u yimaado isaga u yimaado uu ka gaaloobo rasuulka alla sal alay slm bu amraya waa imtixaan kale kaasuna fatafiqa annaasu dadkiibaa waxay bilaabeen yushiiruuna lahu inay farta ilaya xaggayga farta ugu soo fiiqaan xataa waa kaas ma dhahayaan waa iska ilaalinaya magaciisaba inay sheegaan farta igu soo fiiqayaan xataa ja'anii ilaa uu iiga yimid fadafaca ilaya wuxuu iisoo dhiibay kitaaban min maliki khasaan warqad oo boqorkii khasaan uu soo qoray meel muxuu ahayey busra iyo dimashq iyo meelayowgaas imaarad carbeed oo ka taalay oo raacsanayd imberatoriyadii rumaan raacsanayd ayaa mxua khasaasina la dhihi jiray wa kuntu kaatiban waan far aqaanay nin wax qora yaqaano far yaqaana baan ahaa faqara'tuhu waan aqriyay warqadii faidaa fiihi waxaan arkay isagoo uu ku qoran yahay amaa bacdu muqadimadii yani gogoldhicii dabadiid wuxuu ku qoray ama bacdu intaa dabadeed fa innahu qad balaganaa waxaana soo gaaray ana saaxibaka qad jafaak saaxibkaagii inuu ku gooyey nabigu ka wada alayh salaatu wasalaam walam yajcalka allahu allana kuma yeelin bidaari hawaanin walaa madyaca meel dulli iyo meel aad ku dayacanto toona alla kuma yeelin faalxaq binaa noo imow nuwaasika anaa ku xidhiidhanayna hadduu isoo ku gooyey faqultu markaasaan waxaan xiina qara'tuhaa markaan warqadii aqriban waxaan idhi wa haadihi ayda min albala' tanuna waa musiibo kale gaalowbaaba la iigu yeedhayo gaal baa isoo dhowaysanaya rasuulka sala alla alay slam ka soo carooray isagoo u imaada iga doonaya walle waa imtixaan kale kankaduna fatayamamtu bihaa waxaan la aaday atannuura tinaaradan la aaday fasajartuhaa waan gubay warqaddii dabku ku riday gaalka warqaddiisii xataa idaa madat markay tagtay arbacuuna afartan beri min alhamsiina kontonkii beri ee aan nalala hadlaynay markay afartan beri ka tagtay wastalbatha alwaxyu waxyigiina uu daahay idaa rasuulu rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam ya'tiini waxaa igu soo kadiyey qofuu rasuulka alla soo diray isagoo uu imaanayo faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka alla ya'muruka wuxuu ku farayaa an tactazila imra'ataka inaad haweeneedaada ka fogaato faqultu waxaani uطalliquhaa am maada afcal miyaan furaa mise maxaan sameeyaa ka fogowdan la ileeyahay maxaa laga wadaa ma fur baa layga wadaa mise wax kale loola jeedaa qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi laa bal ictazilhaa falaa taqrabanha maya ha furin laakiin ka fogoo haw dhowaanin naganimo ha ugula isticmaalin markaas tii fulinaya wa arsala ilaa saaxibaya bimidli daalika labadii nin ee kalena sidaas oo kale loogu farin diray oo nin walba waxaa la yidhi islaantaada u dhowaanin faqultu liimra'atii haweenaydaydii baan waxaan ku idhi ilxaqii biahliki fakunii cindahum xataa yaqdiya allahu fii hada alamr ciddaadii aada oo la joog ilaa arrinka kada alla u ka xukumo ilxaqii biahliki ayuu yidhi markaas ilxaqii biahlikana marka furid ma ayna noqonin illa furid maanu ula jeedin kanuna marka waa kuwa ay kula magacaabaan ay ku magacaabaan fuqahadu kinaayatu طalaaq rasuulka alayh الsalaatu wasalaam haweeney buu ku yidhi ilxaqii biahliki marka furid buuna ula jeeday furid bay noqotay kacb ibni malikna ciddiina aad buu haweenaydiisa ku yidhi furidna ulama jeedin furidna ma ayna noqonin marka wuxuu ahaa nin dhalinyaro ahay wuxuu ka baqay inuu iska hayn kari waayo markaasuu iska fogeeyey gebigeediiba u yidhi orod ciddiinii aad fajaءat imra'atu hilaal bni umaya rasuula اllahi salى اllahu alay slam labadii nin ee arrintan igula jiray nin ka mida oo kii hilaal ibni umaya la dhihi jiray haweenaydiisi baa rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam markii la faray inay haweenka ka fogaadaan bay u timid oo faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah ina hilaala bna umaya hilaal ibna umaya shaykhun daa'ic waa oday oo baylah ah laysa lahu khaadim wax adeega a ma leh haddaan marka muxuu ahaaye ka fogaada baadnana tidhi fahal takrahu ma necbaysanaysaa an akhdumahu u adeego haweenaydaas mu'minadiihi waxay rabtaa rasuulka sala allahu alay wasalam amarkiisiina inay fuliso ninkeediina ay dhaqaaliso marka labadaa ay isku darsato ayay rabtaayo marka ninkeedii bay dar yeelaysaa inay muxuahay dhaqaalayso bay rabtaa yaa rasuul allahi marka ninkaas waa oday oo wuxuu adeegana maleh isaguna wax ma qabsan karo waa waayeel ee adiguna waa kaa tidhi ayaan loo dhowaanin miyaay arrintaasi ku jirtaa inaan u adeego oo dharka u dhaqo cuntada u sameeyo oo faqaala markaasu wuxuu yidhi laa walaakin laa yaqrabannaki maya ma necbaysanaya u adeego laakiin yaanu kuu dhowaanin faqaalad markaasay waxay tidhi innahu wallahi maa bihi min xarakatin ilaa shay wax dhaqdhaqaaq iyo nashaad aba shaynaba haween iyo wax kala toona <clears throat> kumaba jirto ninkaa wallaahi maa zaala yabkii mundu an kana min amrihi maa kana ilaa yowmihi haada maba aanu ka zuulin inuu ooyo taniyo maalintii arrintiisii ay sidantada u dhacdo ilaa maanta ooyin buuba ku jiraa maba xaggaygaba maba soo aadayo nashaadba ima hayo hadda haddaanu ogolaan laha kologto isagaaban tabarba u haynin fa qaala lii bacdu ahli ciddayda qaarkood baa iyana waxay iilaaheen low ista'danta rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam fi imra'atik bal ka warran adiguna haddaad rasuulka alle ka idan dalabto haweenaydaada uga idan dalabto oo ah inay kula joogto ku adeegto faqad adina liimra'ati hilaal ibni umayata an takhduma haweenaydii hilaal ibni umayaba wuu u idnay inay u adeegte faqultu markaasaan waxaan ihi laa astaadinu fiiha rasuula allahi sala allahu alay wasalam ugama idan dalbaya rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam wma yudriinii maada yaqulu rasuulu اllahi salى اllahu alayh walihi wasalam ida ista'dantuhu maxay ogeysiinaya wuxuu iigu jawaabi doono rasuulka alla sal ly slm haddaan ka idan dalbo oon haweenaydid ha ila joogta aan dhaho wuxuu igu jawaabaya maxaan ka garanaya wa ana rajulun shaab anigu nin daayar baan nin dhalinyara baan ahay oo khidmana uma baahni siduu odaygaas ugu baahan yahay inaan iska celin kari waayana waa iska suurowdaa falabistu calaa bidalika cashra layaalin sidaasaan ku joogay toban beri oo iyagii haweenkoodii qulubkuta la kala celiyey fa kamula lanaa khamsuuna leylatan konton beri ayaa noo dhammaatay min xiina nuhiya can kalaaminaa laga soo bilaabo in tani markii dadka hadalkayga laga reebay waa magaalo dhan oo hal amar oo la siiyey kulligeed wada qaadanaysa oo wada fulinaysa oo dadku ay iyagu طawaaciyatan wa min tilqaa'i ay ka fulinayaan waa dishibilinka marka ugu fiican meel laga helayo aan islaamka ahayn islaamka xaqiiqiga ah weeyaan amar keliyaho rasuulka sala allahu alay wasalam uu bixiyey ayaa dadkii o dhan iyagu isu fulinayaan askar iyo booliis iyo jawaasiis iyo wax lagu daray oo laga cabsanayaa ma jiro laakiin amar qaadasho keliya nimanka ayaan lala hadlin rasuulka alle wuxuu yidhi nimanka ayaan lala hadlin marka rasuulka alle sala allahu alay wasalam amarkiisiiba dadkii o dhan iyagu iska fulinayaan arrinkaas oo kale marka arrinka sharcigu wuxuu kaga duwan yahay qaanuunada weeyaan qaanuunada dadku waxay ugu hogaansamaan qaalabka xubnahay way ka fuliyaan laakiin qalbiga qalbiga kama rumaysna kanse waxaa looga hogaansamayaa qalbiga iyo qaalabkaba waa looga hogaansamaa <clears throat> xugun islaamiya oo dad islaamiyahoo islaamnimada lagu ababiyo lagu tababaray lagu fulinayo wax ka wanaagsan iyo nidaam ka fiican marna meelna laga heli maayo huma sallaytu salaata alfajri salaadii subax baan tukaday sabaaxa khamsiina leylatan habeenkii kontonaad aroortiisii calaa dahri beytin min buyuutina guri guryaha ayaga ka mida dhabarkiisa sadxigiisa ayaan ku tukaday oo marka jamaacadii ma aanu la tukanin sidaasna macnaheedu waxa weeye salaatu ljamaaca in fardocayn ay tahay sida saxiixa ah haddana salaadii kolkii qofki uu e, jamaclaan hadduu ku tukado waa u asaxaysa ajri badanun baa ka maqan mooyaane fa baynaa ana jaalisun mar aan anigu fadhiyey meeshii aan ku tukaday aan fadhiyey cala alxaali alatii dakara allahu mina dakara allahu tacaala mina xaaladii alla uu naga sheegay ee qur-aanka uu nagaga warramay aan ku jiray xatى ida daaqat اlarضu bima raxbat wadaaqat calayhim anfusuhum xataa nagu tilmaamay ee nafsiyadeedu se ahayd iyo cadaadiskii nagu jiray iyo se dhulku noola cidhiidhyamay iyo aan ku jiray qad daaqat calaya nafsi naftaydu ay ila cidhiidhyantay wadaaqat calaya alardu dhulkiina uu ila cidhiidhyamay bimaa raxubat waasicnimadeeda lala qabo in samictu maqlay sawta saarikin qof qaylaya qayladiisaan maqlay awfaa oo koray calaa salcin buurta salci laydhaa koray nin dhawaaqayo oo buurta salciga koray yaan dhawaaqiisii maqlay yaquulu oo kule beeclaa sawtii codkiisa ka ugu dheer yaa kacba bna maalikin abshir war kacba bni maalig ow bishaarooy leh fakharartu waan dhacay saajidan sujuud baan la dhacay in alla naga tooba aqbalay baan gartayoo markaa sujuudu shukri buu la dhacay radia allahu canhu marka qofku markuu shay nicmo ahoo cusub oo sidaasoo kale uu helo inuu sujuudo alle sujuud shukr u sujuudo waa laga rabaa wa caraftu waxaanan gartay annahu qad ja'a farajun inuu faraj yimid oo arrintayadii faraju ka yimid faaadana rasuulu llahi sala allau alay sl aclama wuxuu ogeysiiyey rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ogeysiiyey aadana marka la yidhaha saa loo mado waa ogeysiinta wuxuu ogeysiiyey rasuulka alla sala allau alay slam annaasa dadkii bitowbati illaahi caza wajalla calayna towba aqbalkii alla uu naga towba aqbalay buu dadka u sheego ogeysiiyey xiina sallaa salaata alfajri kolkuu salladii subax tujiyey iyuu sheego yidhi nimankii iyaga ahaa qur-aan baa arrintoodii kusoo degay alla waa ka aqbalay towbadoodii waa aqbalay halala hadlay hadda kadib sidoodii caadigay ku noqonayaan marka qur-aankii buuna dadkii ku aqriyay suuratu towba aayado kamid ahoo dheeroo soo degay fadahaba annaasu dadkii baa tegey yubashiruunanaa inay noo bishaareeyaan dadkii baa soo kala aaday noo soo kala tartamay marka waxaa weeye qofka in loo bishaareeyo loo hambalyeeyo kolkuu qofka muslimka ahee walaalkaa ah uu shay nicmaa uu helo haddii aanu ogayn waa inaad ugu bishaarayso hadduu ogaadana aada ugu hambalyayso marka in lagu xasda ma aha waa cagsigeed weeyaan fadahaba qibala saaxibaya labadii nina saaxibaynkeenka ahaa xaggooda waxaa aaday mubashiruuna kuwa u bishaareenaya wa rakada ilaya wuxuu iisoo cirbiyey celbiyey xaggayga usoo cirbiyey rajulun baa farasan faras iisoo fulay iisoo celbiyey ninkaasuna abu abubakri buu ahaa baa layidhi radia allahu canhu nin baa faras iisoo fuulay oo faraski soo celbiyey soo eryaayay inuu ii bishaareeyo wasacaa waa soo roro waa soo orday saacin mid ordaayo min aslam qabiilada aslam yidhaha ka dhashayna qibali xaggaygu usoo rooray wa awfaa wuxuu koray cala aljabali buurti sarciga buu koray wa kaana asawtu asraca min alfaras codkiibaa faraska ka badiyey taas marka khayr baa loo kala tartamaya tanaafus fi lkhayr waa ku alla yidhi subxaanahu watacala wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun khayrka in lagu tartamo waa mashruuc lakin adduunya in lagu tartamo maya iyadu mashruuc ma markaas waatuu ka digay tanaafuska adduunyada lagu lagu tartamayaayo waxyaalaha ummadihii hore halaagay inay yihiin ummaddana uga digay weeyaan nebiga sala allahu calayhi waali wasalam laakiin khayrka isaga in lagu tartamo allahba faray marka bishaarayntaa dadka muslimiinta ah ee alla ka tooba aqbalay loo bishaareeyo yaa loo kala tartamayaa abubakrin faras buu soo cirbiyey ninka aslamigiihina waa soo orday markii laga badiyey ba-adna uh, intuu buurtii fuulay buu dhawaaqay marka codkiiba fariska ka soo badiyey falamaa jaaءanii markuu ii yimid aladii samictu sawtahu ninkaan codkiisii maqlay yubashirunii isagoo ii bishaaraynaya yaa nazactu lahu u siibay hawbaya labadaydii maro labadii mare hortooda lagu tuhmay ayuu yidhi labadaas maro uh, daadaawashadoodii buu ku hadhay u siibay fakasawtuhumaa iyaahu waan huwiyo waan siiyey bibishaaratihi abaalgud aan bishaaradii ui bishaariyey ugu abaalgudayo ayaanu siiyey marka tanuna waa mas'alo kale oo waxaa weeyaan qofka kuu bishaareeya wax khayra kuu sheega oo aadan ogeyn kuu sheega waxaa weeye waa ama ha ahaado kolkay natiija soo baxday oo lagu yidhaaho waad najaxday oo bunto fiican baad keentay ama ilmo kuu dhashay ha ahaado waxay noqotaba waxa weeyaan marka in isagana loo abaalgudo wax la siiyo labadii si maru intuu u bixiyey buu siiyey wallahi ma amliku gayrahumaa yowma-idin wax kale ma aan dhar kale ma aan haysanin maalintaa yowma-idin buu le marka leeyahay marka intii ka dambaysa dhar badan baa la helay oo waa la nicmaystay oo xoolo badan baa la helay wastacartu thawbayni waxaan ergistay laba maraan ergistay falabistuhumaa waan xidhay wainطalaqtu waan baxay ata'amamu anigoo aadaya abaaraya rasuula اllahi salى اllahu alayh wali slam rasuulka alle xaggiisa anuu aadaya tayamama iyo ta'amama labaduba isku mid manaa qasada wey waa abaaray wey rasuulka allu marka marka aadaya yatalaqaani الnaasu dadkaa iga hor imaanayay fawjan fawjan koox koox bay iga hor imaanayeen yuhani'uunani iyagoo igu hambalyaynaya marka way ogaadeen kuwii hore waa u bishaareeyeen kuwan hadda uma bishaareeyayneen lakiin waa u hambalyaynaya bitawba tawbaday iigu hambalyeynayeen wayaquuluuna lii waxay dhahayeen litahnika tawbat اllahi calayka ha kuu bogaagiso ha kuu hambalyayso tawba aqbalka alla u kaa tawba aqbalay xataa dakaltu lmasjida ilaan masjidka ka soo galay yaa dadku saa igu hor imaanayeen faidaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam waxaan igu soo kaday rasuulka alla oo jaalisun fadhiya xawlahu nnaasu dadka hareerihiisa ay ku hareeraysan yihiin faqaama طalxaةu bnu cubaydillaahi radia allahu canhu طalxatu bnu cubaydillaahi baa ii soo kacay yuharwilu isagoo soo ruclaynaya xataa saafaxanii ilaa iga gacan qaaday wahana'anii uu ii hambaliyeeyey dalxa sidaa yeelay marka dalxa waa u soo kacay waxaa jirta laba mas'aladood oo tanu ay ka mid tahay midu waxaa weeyaan qofka yimid ee soo galay oo laga hortago salaam lagala hortago miduna waxa weeyaan qofka yimid ee loo kaco la isu taago oo ilaa isagoo ka fadhiisto lagu ixtiraamaya taagnida labadaa mas'aladood oo dadka qaarkooda isku qaldaan oo musanifkan kada alimaamu nawowi radiallahu anhu uu kamid yahay oo masaladaas uu risaalo intuu ka alifay uu isku qasay ayaa marka jirto mid waxa weeyaan mid waa tan uu dalxa samaynayo wa waa ka hor yimid oo intuu imaanaya baanu sugine xiise iyo maxaa shawq uu u qabo buu uga hortegay oo dhexda kaga hortegay marka midaasu waa jaa-is midda kalena waxa weeye in qofka lagu maamuuso taagnidaa loo taagay sida askarta iyo aad aragteen markii sarkaalku soo galo kulligood ay wada kacayaan iskuulladana dadku ay fari jireen maalinku soo kaco in loo kaca iyo waxa kaas isago xaraam weeye xaraam weeye taagnida sidaasee qofka lagu xushmaynayo taagnidan isu taagay xaraam weeye laakiin ka hortaga qofka salaamiga loo hortagaayo tan uu samaynayo mxuu ahaa طalxa ah iyadu waxaa wey waa mashruuc waa sunno way wanaagsan tahay waatuu nebiguna sal اlه alay slam ansaarta uu faray in loo sameeyo sacd ibni mucaad radia allahu canhu wallaahi kacbi baa marka arrintaa aada ugu bogay oo ugu mahadnaqi jiray طalxa wuxuu leeyahay wallaahi ma qaama rajulu min almuhaajiriina غayrah nin muhaajiriinta ka midii soo kicin kaana kacbun kacbu wuxuu ahaa laa yansaahaa liطalxa libta iyada ah dalxa maan u iloobi jirin ee waa xusuusnaan jirayo waa kaga mahadnaqi jiray hadiyo goor taasuna marka waxay kamid tahay tuu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu amray qofka wax idiin tara u abaalguda haddaad u abaalgudi weydaanna muxuu ahaay u duceeya waa ka yidhi nebigu alay slat marka waxa weeyaan qofkii wax kuu tara abaalgud buu mutaa sida kacabina aan kusoo soo inuu ninkii u hambeliyeeyey uu marihiisii siiyey ninkan kada si fiican isagana uu u salaamay uu hambeliyeeyeyna waa ka maad sheeganayaayo had iyo goorma qarinaya nicmadiisa kacba marka waa u xusuusnaan jiray dalxa oo libintaas waa u hayn jiray qaala kacbun falamaa salamtu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh waali w slam markaan rasuulka alla salaamay wa huwa isaguna yabruqu wajhu wejigiisa uu hillaacayo min asuruur farax daraaddi iyuu wuxuu yidhi abshir bikhayri yowmin ku farax ku bishaarayso maalintii ugu khayr badnayd oo mara calayka ku soo maray mundu waladadka umuka tan intay hooyadaa ku dhashay tan intay hooyadaa ku dhashay maalin ku soo marta ugu khayr badnayd ku farax oo ku bishaarayso waa hubalyanayaa man niguna alayh isalaatu wasalaam faqultu markaasaan waxaan idhi amin cindika yaa rasuula allah amin cindi illah ma khayrnimadaasu ma xaggaagay ka timid oo adaa icafiyey mise xag allay ka timid oo alla iga e, dembigii iga dhaafo iga tooba aqbalay wuu kala hubsanaya lanna rasuulka sala allau alayi wasalam rasuul alle uu u waxyoodana waa ahaa bashar bani aadamana wuu ahaa marka inuu yahay inuu rasuulku uun iska cafiyey iyo inuu alle ka tooba aqbalay oo waxyi ku soo degay uu soo gudbinayo labadaasuu kala hubsanayaa qaala markaasuu yihi laa bal min cindi illahi caza wajal may waa xag allu ka yimid wa kaana rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka allena wuxuu ahaan jiray idaa eh, sura markuu farxo istanaara wajhu wejigiisu waa ifi jiro waa nuuri jiray xataa kaannahu qicatu kaana wajhahu qicatu qamarin sidii isagoo wejigiisu uu yahay qayb dayaxa ka mid o ah, saddex iyo oo kale ayuu iftiimi jiray wejigiisu salى اllahu alayh wali wasalam wa kunaa nacrifu dalika minhu arrintaana waan ka garan jiray oo kolkuu wejigiisu saa u nuuraya aragno inuu wax ka farxiya u yimid ayaan garan jiray marka nabiguna alay sla wuxuu ku farxayaa tawba aqbalkaas nimanka muslimiinta laga towba aqbalay ayuu ku farxayaa marka nicmada qofka muslimka uu helo muslimiinta kale waa inay ku faraxda iyaguna marka sidaan soo maray inay u hambalyeeyeen oo u bishaareeyeen bay haddana markaa mxuu ahaayey inuu ugu farxana la rabaa falamaa jalasuu bayna yadayhi markaan hortiisa fadhiistay baan qultu waxaan ihi yaa rasuula allah ina min tawbatii towbadayda waxaa ka mid a ah an ankhalica min maali inaan maalkayga ka dhex baxo maalkayga o dhan aan sadaqayso sadaqatan ila allahi wa ilaa rasuulihi sala allahu alay slam sadaqo oo xag alliyo xag rasuulkiisa aan u sadaqayso alliyo rasuulkiisa aan xaggooda yeelaya ah fa qaala rasuulu llahi sala lla alay slm marka toobada baa waxaa kamid a ah in wax la sadaqaysto in la sadaqaystada rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam kuma qoonsanayo kuma diidayo laakiin maalkiisi o dhan in wada saqaystay buu ka celinayaasi sidaan soo marray ninkii isaga ahaa ee boqolka nin dili jiray ninkii caalimkaah inuu kula taliyey dhulkii uu dembigaa ku galay inuu ka fogaado taasaa marka yani toobadii aynay ka mid tahay yaa waxay uga mid tahay inuu qofku waqtiga isagaa uu sadaqaysto hadduu maalkiisu yahay waxa dembigaas uu ku galayna inuu maalkaas isaga a ah uu isdhaafiyaba uu sadaqaysto fa qaala rasuulu llahi sal l sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi amsik calayka bacda maalika fa huwa khayrun laka hayso oo la har maalkaaga qaarkii sidaasaa kuu fiican eh marka qofku inuu maalkiisa uu u baahan yahay caruurtiisa iyo ubadkiisa iyo uu ka xirmaaniyo maalkiisa o dhan uu wada sadaqaysto waa laga fiican yahay ilaa inuu yahay qof saabir ah oo isagii ahalkiisu toona aynu ku ta'auraynin wixii dhibaato ee maalkooda bixintaa iska bixiyeen ka soo gaadhaya ay ku sabraayaan inuu yahay m sidii abubakr radi allahu canhu uu maalkiisa o dhan markuu wada sadaqaystay nebigu sala alla alay ma aanu ka celinin marka qofaan darajada aan gaadhin isaga waa inuu xoolihiisa uu wax u reebo wax ku filan uu kala hadho iyo dadkiisi iyo ku filan faqultu markaasaan wuxu uhi inii umsiku sahmi aladii bikhaybar waxaan la hadhayaa sahmigayga khaybar ayaan la hadlaayaa yaan la hadhayaa khaybar maalkii aan ka helay dhulkii aan ka helay kaasaan la hadhayaa intii kaleo dhan marka wuu wada sadaqaystay wa qultu waxaanan idhi yaa rasuul allah in allaha tacaala inamaa anjaanii bisidqi alla sarreeye wuxuu igu badbaadiyey runtii aan kuu sheegay runtii baa alla igu badbaadiyey wa ina min tawbatii towbadaydana waxaa ka mid ah anlaa uxadita ilaa sidqan maa baqiitu inaanan run mooyaane wax kale ku warramin intaan noolahay oo dhanba yaa toobadayda ka mid ah waa ballanqaad uu ku ballanqaadaya ballanqaadka marka ma oofiye mise ma aanu oofinin saa ka warramaya markaasu wuxuu yidhi fawallaahi maa calimtu axada min almuslimiin ma ogi qof muslimiinta ka mid oo ablaahu allahu yacni ancama allahu calayhi alla uu ugu nicmeeyey fii sidqi alxadiidi warka run sheegidiisa run sheegidda uu alla ugu nicmeeyey mundu dakartu dalika lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam taniyo inta aan u sheegay rasuulka alla sala la alay slm arrinta aan u sheegay axsana si ka fiican mima ablaani illaahu tacaala siduu alla iigu nicmeeyey siduu alla ii waafajiyey oo iigu nicmeeyey inaan run sheego taniyo ballanqaadka nebiga sal ly slm markaan u qaaday qof uu si ka fiican alla ugu nicmeeyey run u waafajiyey ma garanayo wallahi ma ma tacamadtu maalkaaga marka wuxuu leeyahay sahmiga iyo khaybar beertii khaybar aan ka helay beerihii yahuudda laga dhacay aan khaniimada uga helay kaasaan la hadayaa intii kale waan wada sadaqaysanaya waxaan joognay yani runtii run inaan sheego ayaa toobadayda ka mid a ah. marka laba arrimood buu toobadiisu ku kabayo mid waa sadaqa midna waa ballanqaad inuu runta laazimo uu ku ballanqaaday marka tanna wuu fuliyo wuxuu leeyahay wallahi ma ma tacamadtu kidbatan been weligay ma aanan u camdiin mundu qultu dalika lirasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam ilaa ywmi hada tan iyo intaan hadalkaa ku idhi rasuulka alla sala اlه alay slam ilaa maantadan aan joogo markaasuu da' weynaado indhabeelay kolkaasuna waxay ahayd arrintaas kolkay dhacday waqtigii sanadkii sagaalada hijrada bay ahayd kolkana marka waa mar dambe oo aada u dambayso oo aada u weynaado aada u daweynaado indhabeeleyba wey kolkaana waa da'yara taniyo maanta weligay been ma aanan sheegin aanu camdiyey ti uun gaf iga dhacdo ma aqaan wa inii la arjuu waxaanan rajaynayaa an yaxfadani allahu tacaala fii ma baqiya inta cumriga ka hadhayna inuu alla ilaaliyo aan ka rajaynaya qaala kacbi baa wuxuu yihi faanzla allahu tacaala alle wuxuu soo dejiyey oo ayaduhu nagaga tooba aqbale a ahayd laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaari aladiina itabacuuhu fii saacati alcusra haddaas iyo wixii lamida ah buu soo dejiyey alla waa ka tooba aqbalay nebiga iyo muhaajiriintii iyo ansaartii ee raacay nebiga sala allahu alayh waali wasalam waqtigii dhibaatada badnaa xataa balaqa ilaahu ka gaadhay inahu bihim ra'uufu raxiim alla kii u naxariis badan oo aada ugu naxariista weeyaan wacala halaaa saddexdiina waa ka towba aqbalay aladiina khullifuu ee la reebay saddexdii dib loo dhigayna alla waa ka towba aqbalay khullifuudaade reebiddaa la reebayna isagaa fasiri doona xataa idaa daaqat calayhim alardu markuu dhulkii la cidhiidhyamay bimaa raxbad waasacnimadeeda lala qabo xataa balaga ilaahu ka gaadhay yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha wakunuu maca asaadiqiin ilaah halkaa ka gaadhay dadkiina mu'miniinta oo alle ka boqo oo dadka runta sheega la jiro yani runta adigu raazima siday nimankanu run u sheegeen run idinkuna u sheega hadiyo goor sidaa nimanka ku dayda qaala kacbun kacbi baa wuxuu yidhi radia allahu canhu wallahi ma ancama allahu calaya alla iguma nicmaynin min nicmatin nicmad iguma nicmaynin qaduu weligay bacda id hadaani illaahu lilislaam intuu islaamnimada igu hanuuniyo wax ka dambaysa islaamnimada alla igu hanuuniyey mooyaane nicmad oo kale alla iguma nicmaynin acdama fii nafsi oo igala weyn min sidqii rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alla run sheegiddii aan u sheegay nicmo ka weyn oon islaamnimadii alla igu hanuuniyay gaalnimadaan ka soo baxa aan ahayn weligee ma garanayo anlaa akuuna inaanan noqonin kadabtuhu kii u been sheega fa ahlika aan halaagsamo kamaa halaka aladiina kadabuu siday u halaagsameen kuwii beerta sheegay ee beenta ugu dhaartay dhowr iyo siddeetanka qof ahaa in allaha tacaalaa qaala alle wuxuu ku yidhi liladiina kadabuu kuwii beenta sheegay xiina anzala alwaxya markuu waxyiga soo dejiyey buu ku yidhi shara maa qaala liaxadin wuxuu qof ku yidhaah kii ugu xumaa buu ku yidhi faqaala tacaala qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi sayaxlifuuna biاllahi lakum ida inqalabtum ilayhim allay idinku dhaaran doonaan markaad xaggooda usoo gadoontaan ku munaafiqiinta idinka hadhay litucriduu canhum inaad iskaga jeedsataan oo aydan ciqaabin faacriduu canhum iskaga jeedsada innahum rijsun qurun weeyaan qurun iyo wasakh weeyaan wama'waahum hoygooduna jahannamu jahannam weeyaan jazaa'an bimaa kaanuu yagsibuun abaalmarin lagu abaalmarinayo waxa ay kasban jireen saasuu alla ku yidhi marka inaanan ku waagelin nicmo igala weyn waxa uun jirta islaamnimadii alla igu hanuuniyey yaxlifuuna billahi yaxlifuuna lakum litardaw canhum way idin dhaaran doonaan inaad ka raali noqotaan fain tardaw canhum haddaad ka raali noqotaan fain allaha laa yardaa can ilqowmi alfaasiqiin alla dad nimankaas faasiqiintaa kama raali noqonayo haddaa idinku cabsidaana ka raali noqotaan allaan ka raali noqonayn qaala kacbun kacbi wuxuu yidhi isagoo fasiraya cala alhalaaثati aladiina khullifuu khullifuu macnaheedu waa kuwii la reebay laakiin reebiddaa la reebay waxa laga wadaa buu sheegaya wuxuu ku yidhi kunnaa khullifnaa waana la reebay ayuha halaaثa saddexdaasaan sheegaya saddexdayadaasaan sheegayaaye can amri ulaa'ika aladiina qabila minhum rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waali wasalam kuwii uu ka aqbalay rasuulka alla salى اllahu alayhi waalihi wasalam xiina xalafuu lahu markay u dhaarteen fabaayacahum wastakfara lahum uu la ballamay ee ballanqaadka uu ka qaaday ee dembi dhaaftana alle uga dalbay waa nalaga reebay wa arja'a rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam amrana rasuulka allena dib buu u dhigay arrinkayagii xataa qada allahu tacaala fiihi bidalika ilaa sida alla uu ku xukumay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wacala ahalaaثati aladiina khullifuu saddexdii dib loo dhigayna iyagana waa laga tooba aqbalay walaysa ma aha aladii dakara wuxuu midku alla sheegay oo dibudhigidaas iyo mimaa khullifnaa reebidaana la reeba ihi takhalufanaa can ilgazwi arrintaan dagaalka ka hadnay allama sheegaye dibudhigidii oo la dib noo dhigay buu sheegayaa inamaa huwa takhliifuhu iyaana waa dibudhigiddii alla uu dib noo dhigay wa irjaa'uhu amranaa arrinka iyagii uu dib u dhigay weeyaan caman xalafa lahu dadkii u dhaartay oo wactadara ilayhi u cudurdaartay faqabila minhu uu ka aqbalay kaasaa marka laga wada saddexdii dib loo dhigayna alla waa ka aqbalay saddexdii hadhay maaha leanna munaasib ma aha iyagoo laga tooba aqbalay in haddana dembigoodii la xusuusiyo alla waa ka kariimsan yahayo dembigoodii ma xusuusinayo kol hadduu ka tooba aqbalay oo kuwii hadhay ee qaswiga ka hadhaynaa iyagana waa laga tooba aqbalay male ee kuwii arrintoodii dib loo dhigayna alla waa ka aqbalay buu leeyahy muttafaqun calayhi wa fii riwaaya ana nabiya sala allahu alayhi waali wasalam kharaja fii gaswati tabuuka yowma alkhamiis dagaalkii tabuuk wuxuu u baxay maalin khamiiseed wa kaana yuxibu wuxuuna jeclaa an yakhruja yowma alkhamiis kolkuu safraayo inuu maalin khamiiseed baxo buu jeclaa sunnadaasna marka waa sunno dadka ayna aada u daryeelino waa in la ilaaliyaa qofka hadduu khiyaar u leeyahay goorta uu baxayo aroor khamiiseed waa inuu safarkiisa ku beego hadduu khiyaar u leeyahay weeyaan laakiin hadduunu khiyaar ulahaynoo rufaqaduu raaci lahay oo ka tagayo iyo dayuuradii oda miicaadkeeda isagoo aanu xukuminaya ay tahay waqti u soorooduu tegaya laakiin hadduu isagu khiyaar u leeya haddii maalan ay jirto dayuurad sabtiga tegaysa iyo mid khamiisa baxayso khamiisa waa inu isku qoro weliba aroorta wa fii riwaayatin wa kaana laa yaqdamu min safarin ilaa nahaaran fi duxa wuxuuna ahaa safarkaan kasoo gelaynin ilaa maalinimo oo barqaca mooyaane wuxuu necbaa wuxuu necbaa in haweenka lagu soo kadiyo oo iyagoon ka warqabin habeennimadii lagu soo gargaraaco ninkii safar ku maqnaa taas wuu necbaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam marka waqti maalinnimo ah in loo yimaado haweenka laga maqnaan jiray oo weliba lasii ogeysiiyo oo telefoon layska soo ordiray iyo waxay noqotaba weeyaan marka haweenaydii oo marka siduu uga maqnaa odaygeedu iska basaasan oo aan waxba isdiyaarinin iyo in guriga lagu qabto habeennimo loo galo taas waa necbaa nebiga caleyh salaatu wassalaam faidaa qadima markuu yimaado ee soo galo beledka bada-a bilmasjidi fasallaa fiihi ragcatayni uma jalasa fiihi intaasna marka iyada waan soo marray xadiidkankadu laba meeloodoo dambe ayuu isaguna kusoo imaan doonaa isagoo gaabanayo isagoo dheer wuxuu soo noqdaba marka waxaa waye sagaal boqol sideetan iyo sideed midna waa kun iyo shan boqol iyo soddon wacan abi nujaydin bidami nnuuni wafatxi ljim nujayd cimraan ibn xuseyn alkhusaaciyi radia allahu tacaala canhuma labadooduba waa saxaabi isagii aabihiiba xusein ibni cubayd iyo wiilkiisan cimraan ihiba alkhuzaaci qabiilada khusaaca la yidhaha bayna ka dhasheen laakiin ahlu maka ayay la deganaayeenoo quraysh bay xulafa la ahaayeen ana imra'ata min juhayna haweenay qabiilada juhayna ka dhalatay yaatad rasuula allahi sala alla alay slam rasuulka alle u timid wa hiya xubla iyadoo uurle min azina zina ka uuraysato garaactay bay u timid faqaalat markaase waxay tidhi yaa rasuula allah asabtu xaddan fa aqimhu calaya xad baan ku dhacaye igu oofi taasuna waxay ahayd qisadii maciz ibni malik maciz ibni malik alaslami radi allahu canhu yay ka dambaysay taasu oo way garanaysay qofka sideeda oo kale ah jazihiisu inuu dil yahay dhagax lagu dilo way garanaysay laakiin iimaankeedaa weynaayo gafkeedaas yay aada u dareentay dembigeeda ay ku dhacday oo waxay rabtaa in dembigaa laga dahiro walow nafteedaba ha ku weydee marka waana toobada heerka ugu sarraysay weeyaan radia allahu canha waana heshay xad baan ku dhacay iga oofi fadacaa nabiy llahi sala allahu alayhi waali w slam rasuulka alle wuxuu u yeedhay weliyaha weligeeda buu u yeedhay dadka qofkii ugu xigay buu u yeedhay kolkay marka uu ogaaday hortii hore waa celiyo nabiga caleyh isalaatu wasalaam laakiin kolkii ay qiratay afar goor isku qirtay sidii macis oo kale ay tiri uur baaban leehay ayuu u yeedhay weligeedo markaasu wuxu uhi axsin ilayhaa dhaqaale dhaqaaleyu hagaaji leanna kol hadday uur leedahay lama dilaayo ilmaha ku dhimanaya ilmaha ilaa u ay ka dhasho oo ay ka goriso ayaa iyada dib loo dhigayaa ilaa ilmaha ka dhasho ilmahaas weliba uu ka deeqtoomo lama dilaayo weliba <clears throat> axsin ilayhaadaasu waa waxay tusinaysaa arrin uu hadhow sheegi doono oo alimaam nawwi radi allahu canhu oo qofka geeridiisa ay dhowaatay in qaraabadiisa lagula dardaarmo inay dhaqaaleeyaan oo maalan ayna dhihin kolba waa dhimanayaa khalaas maxaan isaga khasaarinaynaa ayna dhihin oo marka eh, jalka iyo waxyaalaha la siinaya iyo ayna ku gaboodfelin iyo dhaqaalintiis iyo rogrogiisa iyo marka haweenaydantada eh, dembigaa gashay ee sidaas oo kale ana dadku waxaa suurowda inay arrinkeeda fudaydsadaan wejiga u xumeeyaanoo yidhaahaan in xun ku eegaano marka inaan la fudaysanin ee la dhaqaaleeyo oo la hagaajiyo buu amrayaa nebigu sala اllahu alيyh wali wasalam <coughs> faidaa wadacat faatini kolkay ay dhasho iikeen kolkay dhashay iikeen fafacala wuu yeelay ninka isaga ahaa fa amara biha nabiy llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulka alla amar buu ku bixiyey weliba celiyo markay guriso iikeen buu haddana yidhi marka kolkay gurisay bay timid iyada oo canugiina uu uu la socdo daba socdo oo uu jab kibisa u cunayo markaasay tii rasul la wankaasoo waan guriyo oo cuntadu iska cunayaa fashuddat calayhaa hiyaabahaa maryaheedii baa lagu xidhxidhay si ayna kolkay xanuunsato ayna cawradeeda u muuqanin ay galgalanayso maryihii baa lagu xidhxidhay uma amara bihaa amar buu ku bixiyo farujimad waa la dhagaxiyey dhagax baa lagu dilay uma sallaa calayha waa ku tukaday tawaadantadu saasay leeda waa ku tukaday ee maacisa ma aanu ku tukanin marka qofka sidaas oo kale ee xad min xuduud illaah loo dilo iyada marka imaamku inuu ku tukadana waa heli karaa inaanu ku tukanino dadka kale uu ku tukada uu yidhaahna waa heli karaa marka kolleyba waa tooba keeneen labaduba midna waa ku tukaday midna ma aanu ku tukanin taasna marka waxaa weeyaan tacziir ahaan bay ku tukala shalaantuna ka tahay oo dadka inay ogaadaan inay rasuulka sala alla alay slam salaadiisa iyo tukashadiisa iyo ducadiisa aanay helaynin hadday zinaystaan ayay marka muxua ah tusinaysaa iyaduna waa arrin dadka nool loogu digayo weeyaan faqaala lahu cumaru radia allahu canhu cumar baa ku yihi tusallii calayha yaa rasuula allahi waqad zanad miyaad ku tukanaysaa iyadoo zinaysatay waad ku tukanaysaa qaala markaasuu yihi laqad taabad way towbo keentay tawbatan toobad bay toobo keentay low qusimad haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina min ahli lmadiina toddobaatan reer madiinaa haddii loo qaybin lahaa midba qayb ka heli lahaa lawasicathum wada gaari lahayd oo ku fillaan lahayd toobo weyn bay toobo keentay wahal wajadat miyay heshay afdala wax ka fiican min an jaadat inay deeqday oo hurtay binafsihaa lilaahi caza wajel nafteeda inay dar u hurtay nafteedii iskeentay oo dar alle loo dilay wax ka fiican ma heshay wاljuudu binafsi aqsaa gaayat اljuud deeqna waxa ugu ugu sarraysa oo madhaafaanka ah qofkao naftiisa hura xadiidkana waa muslim baa wariyey waa saxiix waana soo noqon doonaayo saddex sagaal boqol iyo toban iyo saddex lambarkaa buu kusoo noqon doonaa وعn iبn cabاasi radي allahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali waslama qaal low ana libni aadama hadduu ina aadam uu lahaan lahaa yani qof kastoo bani aadam ka mid ah laga wadaa waadiyan min dahabin tog buuxo oo dahab ah axaba wuxuu jeclaan lahaa an yakuuna lahu waadiyan inuu laba tog lahaan lahaa buu jeclaan lahaa walan yamla'a faahu afkiisana ma buuxiyo ila turaab ciid mooyaane ibni aadam yani wax deeqayaan ciid ahayn ma jiro hunguri weynankiisa wayatuubu allahu calaa man taaba allana waa ka tooba aqbalayaa qofkii tooba keenaba qofkii tooba run ah oo nasuuxa tooba keenaba alla waa ka tooba aqbalaya toobada alla waa aqbalaa waa alla subxaana wa tacaala toobada waa aqbalayaa ilaa wa ilaa laakiin bisharti inay tooba saxiixa tahay baa la rabaa shuruudda aan soo sheegnay iyo oobsatay muttafaqun calayh wacan أبي hurayrata radia allahu canhu أن rasuula allahi sala allahu alayh waali waslama qaal yadxaku llahu caza wajal alla wuxuu u qoslaa alla wuxuu u qoslaa waa sifa sifaadka alle kamida kuwaan sheegayna ka mid qosolka daxig buu marka sifa la yidhaha buu leeyahay aan teenna oo kale aan ahayn buu leeyahay xaalkeedana isagu uni ogyahay subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayni laba nin buu u qoslaa raalli ahaansha uu ka raalli yahay uu ugu qoslaa yaqtulu axaduhuma alaakhar midkood midka kale u dilay laba nin oo midkood kii kale uu dilay buu labadaba alla subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha uu u qoslaayaa oo janno uu gelinayaa ka raalli noqonaya say ku dhacaysaa taasu waxay yadkhulaani ljanna oo jannada gelaya say ku dhacaysaa marka waxay ku dhacaysaa yuqaatilu haada kan la dilay baa dagaalamaya fii sabiili اllah jihaad fii sabiili llahi buu ku dagaalamayaa fayuqtalu markaasaa la dilaya oo midkan kada oo gaal abaa dilaya uma yatuubu allahu alle wuxuu ka tooba aqbalaya toobada waafajinaya cala alqaatili kii wax dilay fayuslimu waa islaamaya fayustashhad isaguna waa shahiidaya oo laba muslim oo markaa waxay noqonayaan jannada isugu tagtay oo laba shahiid oo muslim oo jannada isugu tagtay bay noqonayaan muttafaqun caleyh marka wixii u iyo dagaalanka iyo colaadii hore waxayna alla waa ilowsiinayaa sida alla ku yidhi ونزعna ma fي صdوurهiم min غil إخوaana عalى sururi mتaqاabilيin marka sidaasay ku dhacaysaa laakiin mid kale iyadu ma dhacdo oo muslim iyo muslim iyo gaalkuu dilay naariyo kuma kulmayaan siuu sheegay nebiga aleyh الsalaaةu wasalaam muslim iyo gaalkii uu dilayo naar kuma kulmaayaan muslim iyo gaalkii dilayse kolkuu dilay gaal ahaa yani janno inay ku kulmaan iyadu waa suurowdaa muttafaqun caleyh <clears throat> baabu sabr sabirka macnihiisa luqada waxaa la yidhaahaa alxabsu xabiskaa la yidhaha sabir la yidhaha sharcigana sabir waxaa la yidhaahaa adkaysi loo adkayso dhibaatooyinka loo adkaysto saddex nooc buuna yahay oo kala dardaran midda ugu liidatahay waxaa weeyaan waa dhibaatada qofka ku dhacday musiibada oo uu u adkaysto oo uu eh, muxuu ahaa aanu khalkhalin taas waa midda ugu liidata midda ugu fiican ee ugu daranna waxaa weeyaan eh, xaaraamta oo laga sabro oo nafta laga celiyo midda kale ku xigtaana waxaa weeyaan cibaadada cibaadada iyo dhibaatooyinkooda dhibaatooyinkeeda oo loo dulqaato loo adkaysto saddexdaas marka nooc bay leedahay qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu dadkiina mu'miniinta oo sabra adkaysta oo ka sabir badiya gaalada saabiruu yani waxaawey gaalada kula tartama sabirka kula tartama iyaguba dhibaatooyinkan kada dagaaladu ay keenayaan iyagaba way ku dhacayaano way dul qaadanayaano way adkaysanayaane ka adkaysin badiya wa tacaala walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuc walle waxaan idinku imtixaanaynaa wax oo ah cabsi iyo gaajo ah iyo wanaqsin nuqsaamid ah min alamwaali walanfus wahamaraat maalka iyo nafta iyo midhahaba aan inka nuqsaamino wabashir asaabiriin u bishaaree dadka sabrana u bishaare allahu akbar allahu akbar wa qaala tacaala inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa un loo oofinayaa kuwa saabiriinta ah kuwa sabra um unba ajrigooda loo oofinaya xisaab la-aan loogu oofinaya dadka kale marka ajrigiisu waa xisaaban yahay lakin kan iyaga ajrigoodu xisaab la-aan wey wa tacaala walaman sabra wagafar ina dalika la min cazmi اlumuur qofkii sabra oo u dambi dhaafa qofkii wax ku sameeyey xun ku sameeyey iska cafiya ina dalika midkaasu la min cazmi اlumuur arrimaha loo qasday ee la daryeelo ee muta in aada loo kasbado ayay ka mid yihiin wa qaala tacaala istaciinuu biالصabri wالsalaaة in allaha maca asaabiriin kaashada kolkay dhibaata idinku dhacdo sabir iyo adkaysin iyo salaad kaashada salaada tukataan iyo adkeynasaan qalbigiina xajisaan in allaha maca asaabiriin alla wuxuu la jiraa dadka sabre wa qaala tacaala walanabluwannakum walle waa idin imtixaanaynaa xataa naclama almujaahidiina minkum wالصaabiriin ilaa aan ka ogaano cilmu shahaada aan uga ogaano kuwa sabre idinka idinka mid ah iyo kuwa jihaaday kadar alle u jihaaday idinka idinka mid ah iyo kuwa sabrayba ilaa aan ka ogaano waa idin imtixaanayna ilaa dadka kala saara yani wاlaayaatu fi اlamri bالصabri wa bayaani fadlihi kahiiraة macruufa aayadaha ku saabsan amarka sabr la isfaray iyo kuwa fadligiisa caddaynayaba way fara badan yihiinoo waana la yaqaanaa dadka ahlucilmigii way yaqaanaan وعن أbي مالك الحاrث بن cاaصم الأشعري رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم الطهوur شhaطر الإيمان طهاaro qaadadku waa iimaanka nuski والحamdu للahi تملأ الميزان alxamdu لilahina miizaankay buuxisaa miizaanka xasanaadka yay buuxisaa وسubحaan الlahi والحamdu للahi تملأani أو تملأ ma byna السماءi والأرض subxaan الlahi iyo alxamdu لilahina waxay buuxiyaan labadoodu mise waxay buuxisaa iyagoo halla iskaga dhigay weeyaane tamla-aani marka la yidhaha waa iyagoo la kala tiriyey inta cirkiya dhulka u dhaxaysa yay buuxiyaan wasalaatu nuur salaaduna waa nuur wasadaqatu burhaan sadaqaduna waa xujo daliil weeyaan qofka iimaankiisa caddaynaysa oo maalkiisi uu jeclaa markuu dar alle u bixiyey tusinaysa inuu iimaankiisu wen yahay waasabru diyaa sabirkuna isaguna nuur wey nuurka iyo diyahuna isku macno weeye waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aankuna ama xujuu kugu yahay ama xujuu kuu yahay waa labadaa miduun haddaad ku camal fasho xujuu kuu noqonayaa oo waa kaa doodayaayo waa ku daafacayaa haddaad ku camalfali waydana xujuu kugu noqonayaayo waa ku muxuu isaga kugu dacweeya waa aakhiro korkii la tago adduunkana sida oo kale weeyaano haddii marka qof aad murmaysaano aan uu kuu soo deliishado isaga xujadii kaa helay hadduu aduu qur-aan qur'aan aayad aan usoo deliishatana oo waafaqsanna isaga adaa xujadii ka helay kullu nnaasi yaqdu dadka dhammaantood way jarmaadaan aroortii qof waliba camal buu ku jarmaadaa fabaa'icu nafsahu naftiisa kii iibinaya wey qof waliba wax naftiisa iibkeedu ku jiro ayuu ku jarmaadaya aroortii fa muctiquha kii xoraynaya wey oo muubiqa ama waa halaagaya waa labadaa midun qof waliba aroortii wuxuu ku dhaqaaqayaa camal naftiisa iibinkeedu ay ku jirto oo marka kolka ama naftiisiiba alle ka soo eh, eh, muxuu ahay alle ka iibsanayaayo wuu xoraynayaa oo wuxuu janno ku galo naftii ku xorooduu samaynaya ama shayطaan buu ka iibinayaayo naftiisiibuu halaagaya labadaa wax ka baxsani ma jirto rawahu muslim وعن أbي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخdري رضي الله عنهما أن ناaسا من الأنصار dad ansaareed baa sa'aluu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka allay baryeen wax weydiisteen faacطaahum waa siiyey uma sa'aluuhu faacطaahum haddana way weydiisteenoo waa siiyey xataa nafida ilaa uu ka dhammaaday maa cindahu wixii uu hayayu wixii maal la keenay yay rag u yimaadeen ya rasuul allah wax iga sii ya rasul allah wax iga sii nin walbaba si u buu dhammaaday markaasuu darsi siinaya marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam intii maalka uu hayay ma aanu canaananin eh. waa siinaya laakiin markuu maalkii dhammaaday yuu mustaqbalka marka kasii afeefanaya oo darsi uu siinaya fa qaala wuxuu yidhi lahum wuxuu ku yidhi xiina eh, anfaqa markuu bixiyey kulla shayin biyadihi wax kastoo gacantiisa ku jiro dhan markuu bixiyey buu wuxuu ku yidhi maa yakun cindii min khayrin falan addakhirahu cankum wixii agtayda ahee maal aba khayrka maalka faraha badan baa la yidhaahaa wixii nafci oo dhanna khayr waa la yidhaahaa wixii maal ahee aan hayo idinka kaydsan maayo dib idinka dhigan maayo waan idin siinaya idinka ceshan maayo waman yastacfif yucifuhu allah qofkii is-ilaaliya alla waa ilaalinayaa waman ystagni yugnihi illaah qofkii isdeeqa alla waa deeqaya qofki isku filaada ee naftiisa ka goosa inuuna dadka u baahnay inuu hantidiisa ay ku filan tahay alla oo ku filaysiinaya alla ma baahinayo waman yatasabr yusabirhu allah qofka issabirsiiyana alla sabrku waafajinaya oo musiibadiisi waa ilaawinaya wamaa ucطiya axadu qofna lama siinin caطaa'an deeq oo khayra ka fiican wa awsaca kana waasacsan min asabr sabr qofka wax uga waasicsan oo ka khayr badan oo qof la siina ma jiro marka taasuu ku guubaabinayaayo abu saciid alkhudri radi allahu canhu wuxuu ku daray qisadan taasi riwaayaad kale ay sheegeen ahalkaygiibaa waxay fareen inaan rasuulka wax u soo iyagana markaasaan isagoo hadalkan kada leh baan la kulmay markaas khalaas ma aanu weydiisanin mar danbuuse isagoo waxba weydiisanin nebiga alayh salaatu wasalaam maal la keenay oo la qaybinay wax ka siiyey muttafaqun caleyh marka waxaa weeye qofba siduu iska dhigo ayuu alle ka dhigaa qofkii isa sabirsiiye alle waa sabirsiinaya qofkii xaaraanta iyo baryada iyo waxyaalaha iska ilaaliya alle waa ka ilaalinaya qofkii وعن أbي يحيى صhayب بن سنان الرومي رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allah wuxuu yidhi عaجبا لأمri المؤمن la yaab baan la yaabayaa qofka mu'minka arrinkiisa waa la yaab buu leeyahay ina amrahu kullahu lahu khayr siduu la yaabka leeyahana waa sidan arrinkiisa oo dhaniba khayr buu u yahay khasaara ma leh waa qof aan weligiiba khasaaro lahayn oo wixiisa oo dhan khayr ay yihiin walaysa dalika liaxadin ilaa lilmu'min arrinkaasna uma sugnaaninoo ma heli karo ilaa qof mu'mina mooyaane in asaabathu saraa hadday hesho xaalad farxad badan oo khayri uu helo shakara waa ku shukriyayaa fakaana khayra lahu khayr buu ahaanayaa wain asaabathu daraa arrin dhib badane hadday ku dhacdana oo musiibihihina sabra waa sabrayaa fakaana khayra lahu khayr buu u ahaanayaa rawahu muslim xadiidka horana mutafaq caleyh buu ah wacan anasin radia allahu canhu qaala lama haqula nabiyu sala allahu alayh wali wasalam markuu nabiga alla sala allahu alay slm markuu cuslaaday ee sakaraadkii uu soo hayey uu jacala bilaabay yatagashaahu lkarbu kurbadi inay dul fuusho yani dhibaatooyin iyo xanuun faqaalat faatimatu radia allahu canha faatima waxay dhahday waa karba abataah alla aabbahay kurbadiisaa aabbahay maxaa kurbahaysaa bay dhahday faqaala markaasu wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm aabbaha kurbadi ma helayso maanta intii ka dambaysa yani marka waa sabrayaa nebiga alay slam isagoo xaaladaas ku jira oo aad xaaladda ugu dambaysta ayd ku jira ayuu xusuusinayaa gabadhiisa wuxuu leey aabbaha maanta intay ka dambaysa kurbadi ma helayso marka intan maantan yar waa isaga dul qaadanaynaa falamaa maata markuu dhintay bay qaalad waxay tidhi yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah jannatu lfirdowsi ma'waah yaa abataah ilaa jibriila nancaah sidaasay dhacday yaa abataah aabbahayow ajaaba rabban dacaah rabbi u yeedhay buu ajiibay aqbalay oo yani waxay ka wadaa ambiyada alla calayhim asalaatu wasalaam waa la khiyaar gelin jiray kolkii jashoodii timaado yaa la khiyaar gelin jiray waxayna dooran jireen geeriday dooran jireen yaa abataah jannat lfirdowsi ma'waah aabbaha alla aabbahayow hooygiisu waa jannada firdows jannada firdows waa muxua midda ugu sarraysa jannada ugu sarraysa weeyaanoo saqfigeeduna carshiga raxmaan uu yahay oo webiyaalka jannada oo dhan ay kasoo wada burqadaan markaas waxaana jirta qayb kale oo iyadu la yidhaaho alwasiila la yidhaaho baa jirta oo rasuulka sala allau alay slam keligi u ah yaa abataa ilaa jibriila nancaa jibriil baan u yani geeridiisa jibriil baan u nacyiga marka waxaa la yidhaha qofka geeridiisa oo laga warramaa la yidhaha falamaa dufina markii la aasay bay qaalat faatimatu radia allahu canha faatima waxay dhahday ataabat anfusukum anasow naftiinuma waxay raalli ku noqotay an taxtuu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam aturaab inaad rasuulka alle ciidda ku habisaan miyaad raalli ku noqotay naftiinu raalli ku noqotay taban raalli mayna ku noqdeen ilaa haddayna ahaan sharcigiisii bay fulinayeen sharcigiisaa sida ahaa rawahu albukhaariy wa can abi zaydin usaamata bni zayd bni xaarisa mawlaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka alle midkuu xoreeyah dadku xoreeye ahaa wa xibbihi yani xabiibkiisa ahaa wa bni xibbihi xabiibkiisa wiilkiisa ahaa radia allahu canhuma qaala arsalat bintu nabiy sala allahu alay slam nabiga alle gabadhiisii waa zaynab ayaa waxay usoo fariin dirtay rasuulka alle ugu soo fariin dirtay ina bnii qad ixtudira fashhadna canugaygii waa sakaraadayaa noo imow saasay ku tiri faarsala wuxuu u fariin diray isaguna ugu celiyey yuqri salaam isagoo salaam gaadhsiinaya salaam ugu salaam buu yidhi wayaquulu oona ku dhahaya ina lilaahi maa akhada walahu maa acطa alla wuxuu leeyahay wuxuuna siiy iyo wuxuu qaataba isagaa iska leh wakullu shayin cindahu biajalin musama wax walbaba alla agtiisa ajal go-an oo magacaaban buu ku leeyahay faltasbir waltaxtasib ha sabirto oo hore alla ha geysata ilmaheeda imaatinkaan aan u imaanayo ilmaheeda usoo celin maayo hadduu ajashiisa uu galay waa wacdiyayaa marka nebiga aleyh isalaatu wasalaam gabadhiisa fa arsalad ilayhi way usoo fariin dirtay kusoo celisay tuqsimu calayhi iyadoo ku dhaaranaysa laya'tiyannaha inuu yimaado aqsamtu calayka lata'tiyanna sidaasay ku dhahday marka taasoo kalena waa xadiid aan gaari doono siduu ka warrami doono xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin bay ka mid tahay ibraaru lqasam qofkii kugu dhaarta waxa uu ku dhaartay haddaanu wax xun aanu ahayn in loo yeelo faqaama waa kacay wamacahu sacd bnu cibaada wmucaadi bni jabal waubay bni kacbin wazayd bnu haabitin warijaalu radia allahu canhum isagoo rag sidaasu la jiraan ayuu kacay farufica ilaa rasuuli llahi sala alla alay slm rasuulka alle waxaa loo soo dhiibay asabiyu canugii baa loo soo dhiibay kolkuu fadhiistay fa aqcadahu fii xijrihi dhabtiisu ku fadhiisiiyey wanafsahu taqacqac isagoo naftiisuna ay qararaaclaynayso fafaadat caynaahu indhihiisii baa ilmeeyey ilahay ilmo ka yimaadeen faqaala sacd sacd ibnu mucaad baa wuxuu yihi radia allahu canhu yaa rasuula allahi maa haada yaa rasuulka alle waxay tahay waxankadu miyaad u ooyeysaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi haadihi raxmatun jacalaha allahu tacaala fii quluubi cibaadih tan waa raxmad alla ou